ixtiraam ka gadaal ixtiraamka waa qofka meni inay ka timaaddo menidu waxay uga imaan kartaa jimaac iyo galmoosho waxay kaloo uga imaan kartaa qofka isagoo hurdaya maalan soo jeeday uga imaan kartaa meni inay ka timaadda ixtiraam la yidhaahdo mar hadday qofka meniyu ka timaaddo agoon maaha agoon waa ka gudbayo waa qaangaar ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado qofkaas qofkii meliyu ka timaadaa waa ka gudbay agoonnimo macnaheedu waxay tahay saqiirnimo waa ka gudbay waa qaangaar waa saas laa yutma agoonnimo bacda ixtiraamin dhadhab ka gadal ma ahanin mar haddii ixtiraam uu yimaado agoonnimo waa dhammaata ilaa agoonnimo waa saqiir intuu qofku yahay walaa sumaata yowmin maalin aamuskiis ila leyla habeen intii laga gaaro la aamusanay jaa-isu mid bannaan ma aha inaad tidhaahdo maantao dhan waa aamusnaana saasaan ilaahay ku caabudaa ma bannaana ah. shib ee maanta mararka waajibay kugu ta mararka gobol inaad hadasho maalan inaad tukato hadle waxbaad akre haddii qofku salaamo inaad ka ridido inaad u qasado tiraada maanta ilahay anu waxaan ku caabudaa inaan hadalba iga soo bixin cibaado maaha waa waxaan ilaahayba jiday waxaa la hadalkii aan saxayn inaad iska ilaalido xanta beenta caayidda wax allo wixii carabkaagaas inaad ka ilaashato aan aan bannaanayn laakiin inaad tidhaahdo aamusan alle ku caabuda waxaa luu leeyay ilaahayba cibaado noocaasa ma jiday adaa jeebkaaga ka jidaysta rawaahu xadiiska abu daawuudda ayaa wariyey raqamka laba kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex waxasanahu imaamu nawowi imaam nawowina uga dhigay fii riyaadi saalixiin shiikhuu wuxuu yidhi fii haada alkhabari xadiidkan waxaa ku sugan ana albuluuqa qaangaarka iyo walidraaka haleelidda uu qofku haleelo qaangaarnimadii yahbutu wuxuu ku sugnaanaa bilixtiraami dadab in meriyu ka timaado meridu ha uga timaado jimaac la ha uga timaado soo jeed ha uga timaado hurdo ha uga timaado waa isku mid haddii marka qofka meni ay ka timaaddo qofkaas waa qaangaaray wahaadihi midaanu calaamatun waa calaamad calaamadda ukhraa kale bil bilidaafati iyadoo lagu daraa ilal xayd xaydku horay waxaan u soo ogaanay xaydku inuu yahay calaamad qaangaar laakiin calaamadaas waxay ahayd calaamad gabdhaha ku gaar ah calaamadaanuna waa calaamad labaad rag iyo dumarkan oo ka dhaxayda marka xaydka gabdhaha ku qaangaara laakiin calaamadan ah in meli qofka ka timaado rag iyo dumar oo isugu mid labaduba waa ku qaangaaraan labaduba waa ku qaangaaraan waana isku mid soo jeed yahuuda midalka ay uga timaado waana ijmaac weliba inay ku qaangaaraan ixtiraam culummo waaweyn oo muxadisiinta ka mid ahna soo rareen sida ibnu badaal oo kale sharxa bukhaariga uu ku sharxaa ijmaac uu ku soo raraa culummada muslimiintu ku ijmaaceen ixtiraamka in lagu qaangaaro xaafid ibnu xajar oo kaleeto bukhaariga markuu sharxa fatxulbaariga wuxuu leeyahay waqad ajmaca alculamaau calaa ana alixtilaama fi اrijaali wاnnisaai yalzamu bihi اlcibaadaat wاlxuduud wasaa'ir اlaxkaam waxay culummada muslimiintao dhan ku ijmaaceen ixtilaamka meniya hadday ka soo baxdo qofka ragga iyo dumarkaba waxaa kula waajiba ibaadood cibaadaadkii axkaamtii dhammaan axkaamtii dhammaanteed iyo xuduuddii waa ku waajibayda culamada muslimiintu waa ku ijmaace xaafin xaj faxbaani u ku leey qaarkood oo yidhaahdaan islaamka wuxuu qabaa sideed iyo toban in lagu qaangaaro waa been sheegid qaab oo qatarahay u gambanayaan qowlka jira wuxuu yahay waxyaalaha carruurta ku qaangaaraan waxaa ka mid a ah xaydka gabdhaha kaliyaa ku qaangaara sagaal sana hadday jirto waa ku qaangaari rag iyo dumar waxay u siman yihiin ixtiraamka shan iyo toban sanana waa u siman yihiin haddii marka caruurkii aan la helin calaamadihii kale oo hadday gabar aheyd caadadii ma aysan helin manina kama iman wiil hadduu ahaa maniyu kama iman sanadka uu ku qaangaara waa sanadkee waa arki doonaa waa xadiid saxiixa han iyo toban wey laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa siddeed iyo toban wey haddii calaamadihii kale la waayo waxay ka jarayaan marka gaaladu calaamadihii kale ay meesha ka jaraen markaas waxay leeyihiin abu xaniifa wuxuu qabaa sideed iyo toban in lagu abu xaniifa ma qabo sideed iyo toban kaliya ee haddii ixtilaam la helo inuu caruurku ayuu qabaa laakiin marka la waayo calaamadihii kaleeto ayuu qabaa sideed mideeda kale muslimiinta diintoodu qaala sheekh fulaan ma ahan kaliya haddii abu xaniifa qowl yidhah shaaficina abu imaam maali qowl yidhaah axmedna qowl kulli waa diine kaad rabtaba raac maaha ilaahay baa sheegaya sida la yeela ilahy wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tuuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir dalika khayru waaxsanu tawiila haddii masale culummadu isku khilaafaan kitaabkii sunada lagu miisaama qowlka kitaabkii sunada waafaqsana la qaada ilahy wuxuu leeyahy wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah wixii aada isku khilaaftaan xukunkooda allah iskale culamada muslimiintana saasay wada dhihi jireen dhammaan waxay dhihi jireen qowlkaygu hadduu xadiidka khilaafo xadiidka qaado abu xaniifa dhihi jiray imaam maaligaa dhihi jiray imaam shaaficiyaa dhihi jiray imaam axmedaa dhihi jiray xadiiana meesha yaalla han iyo toban sheega haddii xadii la helo qowlka kale lama qaadan karo oo siddeed iyo tobanka sheega ee xadiidka qowlka waafaqsana la qaadana oo shaafici iyo kayrkiis ay sheegeen ila qowlkaanu xadiiu waafaqsanya saasaa loo qaadan saasaa loo qaadan wuxuu yihi shiiku qaala imaamu lkhadaabiyu abu sulaymaan alkhadaabi sharaxuu ku leeyahay abu daawuudka la yidhaahdo macaalim sunan qaala imaamu lkhadaabi wuxu uhi raximah llah daahiru haada lqowli qowlkan sida ka muuqata yuujibu wuxuu waajibinaya inqiaaca axkaami lyutmi agoonnimada axkaamteedu inay ka go-aydo canhu canilweladi caruurka caruurka axkaamtii agoonnimadu waa ka goday maxay uga go-een bilixtiraami meli inay iyo wa xuduudu axkaami lbaaliqiina axkaamtii qofka qaangaarkana waa u soo dirineen lahu waladka axkaamtii qaangaarka la siina mar haddii meli ay ka timaado qaangaar warawa imaam bayhaqi imaam bayhaqi wuxuu wariyey raximah اllah fi sunan اkabiir toban iyo koo kun afar boqol labaatan iyo labo raqamka ah can caaishata radia allahu canha wuxuu ka wariyey annahaa caaisha qaalat waxay tidhi idaxtalamat ilmar'atu haweenayda hadday meniyu ka timaado fa calayhaa waajib waxaa ku ah maa calaa ummahaatiha waxa hooyooyinkeed ku waajib oo min asatri xijaabka iyo inay isasturto min asatri astur ida xtalamat ilmar'atu haweenaydu hadday ixtilaamto miniyu ka timaado gabadha fa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday oo waajib ku ah maakii calaa ummahaatihaa hooyooyinkeed waajibka ku ah oo waa maxay min asatri isasturid inay cawradeeda asturtoy cawradeeda qaridoy jalbaabato marka waa qaangaab الحديث الصالح حديث كتضري هذا محله روى وروى البخاري ومسلم إمام البخاري ومسلم وحي كوريا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم عرض وصوبا لي عبد الله بن عمر يوم أحد مالنت أحد دقالك أحد مالنك اللي قليه أيام نبغ صوبا لي عبد الله بن عمر arrintiisiiyuu fiiriyey bal inuu qaangaar yahay iyo inuusan ahayn hadduu qaangaar yahay jihaadkaa lagu daraciina hadduusan ahaynna ilaahayba wax kuma waajibin waa laga reeba markaasuu soo bandhig waa soo bandhig wuxuu yidhi wa huwa cabdullaahi bni cumar ibnu arbaca cashara sana jir ayuu ahaa walxaalu soo bandhigay huwa cabdullaahi bni cumar ibnu arbaca cashra sana afariyo toban sana jir uu yahay isagoo afariyo toban sano jira maalintii dagaalkii uxud aa nabigu soo bandhig meequu jiraa afariyo toban falam yujiznii ima gudbinu dagaalkii iima dirin waa iga reeb falam yujiznii ima gudbin oo ciidankii dagaalka galaya iguma darin ee waa iga celiyey ila waa saqiir ima socodsiinood ciidankii dagaalamaya iguma darin uma caradani wuxuu isoo bandhigay yowma alkhandaq maalintii khandaq uu isoo bandhigay walxaal ana aniga ibnu amsa sana han iyo toban sana jir aan fa ajaasanii waa i gudbiy ciidanka dagaalama lagu daro waa qaangaar caruurta sakiirada dagaalka looma diro hadduu qaangaar yahayna ee jihaadku waa ku waajiba sidau muslimiinta kale ugu waajiba an iyo toban sano maaloo jira la ii keenay khandaq waa i gudbiy dagaalkii ugu dar ciidankii dagaalamay ugu dar marka waa xad kala saaraya goormuu qaangaar iyo cabuurka xadkaas wey han iyo toban waa qaangaar han iyo toban wixii ka yar waa saqiir ah, waa saqiir gaalada waxay leeyihin caruurta sideed iyo toban iyagoon gaarin dagaal looma diri hadduu qof dilo isagoo toddobiyo toban jira maxkamad lama saari kar kule masaiirkaana maxkamad saar kule gaal haddana waa qaangaara fiiri waa ulm waa ulmi sooma sidaas wey qaala naafic wuxuu yidhi faqadimtu waxaan u imid calaa cumara bni cabdilcasiis cumar ibni cabdilcasiis khaliifkii raashidka ahaa aan u imid walxaal huwa cumar khaliifatun uu khaliifkii muslimiinta yahay isagoo muslimiinta oran khaliif u ah aanu imi faxadatuhu waxaan cumar u sheegay alxadii xadiikaanaan u sheegay oo nabigu ku kala saaray qaangaarnimada iyo saqiirnimada xadiikaanaan u sheegay faqaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yidhi inna haadaa xadiidkaanu la xadun waa xad xadkaasoo bayna asaqiiri saqiirka iyo walkabiir u dhexeeya ina haada ay ina xukma hada alxadiid amase ina macna hada xadiidkan macnihiisu ina haada waa ficilkan nabigu sameeyey ah, ficilkaas nabiga oo xadiidka macnihiisa ah laxadun waa xad xadkaasoo bayna asaqiiri saqiir iyo walkabiir udhexeey ficilkaas nabiga ah xadka lagu kala saara han iyo toban wixii ka yar waa saqiir han iyo toban sana hadday u dhammaato waa kabiir wa xadka wax lagu kala garanaa marka guddoomiyaalkii gobolladu u qoray warqad imaamkii muslimiintu oo leeyahay caruurkii shan iyo toban gaara qaangaarkaa lagu dara ciidamada muslimiintaoo mujaahidiintaha lagu dara caruurkii ka yar waa saqiir lagu dari ma han iyo waa qaangaar mushaara loo qora ciidankaa lagu dara haddii uu ka yar mushaar ciidankii ilama geli kareen xad uu ka dhigay wuxuu u kala qoray guddoomiyaalkii gobollada waa kana fiiri wa kataba cumar wuxuu u qoray ilaa cumaalihi guddoomiyaalkiisii gobollada waa waaliyaalkii gobollada an yafriduu inay u qadaraan mushaar liman qofkii balaqa gaaray amsa cashar iyo toban an yafriduu ey an yaqdiruu lahum risqan an yafriduu macnaheedu waa maxay ey yaqdiruu lahum risqan inay mushaar u qadaraan intaasaa lagu qaadana mushaar le waxaa lagu dara ciidanka muslimiinta saas u qor qof alla qofkii shan iyo toban gaari rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyaa ku wariyey laba kun lix boqol lixdan iyo afar muslimna wuxuu ku wariyey kun iyo sideed boqol lixdan iyo sideed wazaada muslimun muslim wuxuu ku daray waman qofkii kaana ahaada bayna waman qofkii kaana ahaada duuna daalika shan iyo toban sano wax ka yar fajcaluuhu waxaad yeeshaan filciyaali cabuurta saasuu ku dartay cumar ibn cabdilcasiis warqaddii u kala qorayey waaliyaalka gobollada wuxuu ku qoray han iyo toban wixii ka yar caruurta ku dar saasuu qoray waman qofkii kaana hada duuna daalika han iyo toban wax ka hooseeya fajcaluuhu yeela filciyaali caruurta yeela wuxuu kuu fasiraa falam yujizni qowluhu cabdulahi bn cumar qownkiisa oo yidhi falam yujizni ima gudbin ey falam yumdi ma socodsiin amri arrinkaygii oo ah dagaalka inaan galo ma uusan socodsiin nabigu markii anoo afar iyo toban jeer la ii keenay walijaasatu ijaasadu alimdaau waa socodsiin waa arrinta in la socodsiiyo ey falam yajcalnii ima yeelin fii diiwaani ciidanka dagaalamaa diiwaankooda iguma ima yirin oo iguma darin ciidanka dagaalamaa diiwaankooda iguma darin oo idiid markii aan jiray afar iyo toban saas u shiiku markaa kitaabka alifay shee axmeda wuxuu yidhi fiihi xadiidkan ku sugan ana albuluuqa qaangaarka yatimu wuxuu ku dhammaystirmaa bihamsa cashara sana shan iyo toban sano min kilal jinsayni labada jinsiba rag iyo dumar an iyo toban hadday gaaraan waa qaangaaray waa goorma idaa lam yasbiq hadduusan ka hormarin ixtilaamun meni inay ka timaado ow xaydun xayd ow xabalun ama uun marka fiiri calaamadihii qaangaarka meeqaan haynaa saddex xayd oo gabadha kaliya u gaara meni inay timaado rag iyo dumar iskula mid ay yihiin hadii labadaas aan markaas iyadoo la ay han iyo toban san gaaraanna rag iyo dumar baa ku qaangaara saddexaan hayno culamada gobolaa ku dareen gabadhu hadday uur yeelato waa qaangaar uur saas ugu dare xabalun calaamadihii qaangaarka intaasuu ka sheegay waxaa kaloo maqan calaamad afraad haddii tinta hoose cawrada hareeraheeda ka soo baxda ee adadag tintaasu hadday ka soo baxdo tin adadag cawrada hareeraheeda waa qaangaar qofkaas qaangaar waa afar calaamo marka afar calaamood kaliya marka caamadu waxay ka tahay shan halkaas kaliya fiirsanayo marka haddii sidaas la yidhaha maxaa qaladoo dhaca carruurtii oo mar hore qeen oo axkaamtii ku waajibtay ayaa axkaamtiis aan lagu fulinay waxaa dhacda salaadii inuu xoogaa uusan dayaco war horuuna qaangaarin waalidkii iska caamadaana waxay leeyiin weli ma qaangaarin shan iyo toban ma gaarin hayaw taas kaliya ka haya afar calaamo lagu qandaaray ay hal xaba ka hayaan ayagu ah, hal xabay ka hayaan alxadiiu aamin xadiiska sideedeeye haada maxaluhu meeshaana looga hadlaa warawa lbukhaariyu wa muslimu bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sal allahu calayh wasalam fi lxaydi fii shani lxayd xaydka arrintiisa nabigu wuxuu ka yidhi isagoo xaydka ka hadlaa inna haadaa dhiiggan amrun waa arrin arrinkoo katabahu llahu ilaahay ku qadaray calaa banaati aadama nebi aadan gabdhaha ka soo farcamay gabdhaha banu aadanka oo nebi aadan ka soo farcamay ilaahay baa ku qadaray dhiigga xaydka inuu ka yimaado arrintaas marka macno weyna ku jira waxaa la rabaa gabdhaha inay ogaadaan xaydka arin ilaahay ku qadaray wey waxaa ilaahay qofka ku qadarayna waa u wanaag waa u xikmo saas darteeda laba shaya la rabaa koo gabadha intaysan qaan gaarin in loo sii sheego oo laydhaad dhiig aragto hooyadu ay ka qaadhicday tiraa dhiig haddaad isku aragto ka ka nixin dhib male waa wax ilaahay gabdhaha bani aadamkaa ku qoray maandhaya iisoo sheeg axkaamtaasaa ka dhalaydee salaada ha jooji markaad aragto kitaabka qur-aanka taabashadiisa maandhayo dhiig haddaad aragto axkaam badanaa ka dhalayda waxaana ka mid inaan la tuka karin inaan la soomi karin inaan kacbada la dawaafi karin inaan quraanka la taaba karin in ninkaaga xaaraankaa yahay waa ina hooyada u sii sheegto marka laba shayaa faaiide gabadhi markay aragta nixmi ila horeyaa loogu sheegay waa ogeeda tan labaadna wixii ka xaaraamaya ka joogsi salaadii waa joojiye soonkii waa joojiye dawaafka kacbada waa joojiye qur-aanka waa joojiye ninkeedii hadday nin lahayd waa ka fogaane antaanbaa ku dhama laakiin haddaan loo sii sheegin ceebayba u qaadana waa aamus waa dhada ina kitaab iska sooto amaba iskaba tukata waana xaaraan qacna inuu tukado qof dhiig waxaa dhici karta inay naxdo oy boydaba marka si aysan ayadiina u dhibtoon sharcigiina ugu xadgudbin waa in laga dhaadhiciyo gabdhu intaysan qaan gaadin oo hooyadu ka dhaadhicday u sharxdo maandhahay dhiiggaasaa jira wax dhiban male ceeb maahan cudur maahan ha ka nixin haddaad aragto ha welwelin axkaama ka laabsanta salaadaa kaa xaaraan noqe soonkaa kaa xaaraan noqona dawaafkaa kaa xaaraan noqona nin haddaad leedaa ka xaaraan kitaabka qur-aanka tabashadiisa ka xaaraan qur-aan akhrinta kaa xaaraan maandhaya saas ogow la soco waa inay tiraahdo ay usii sheego midda labaad gabdhaha gabalaa waxay sameeyeen markii ramadaanka la gaaro ay waxay leeyiin kaniiniyaan la qayna kaniinigaas dhiigguu joojina maxay rabtaa gabadhaanu inaan ramadaanka maalmo ka mida ah aysan afurin oo inta dhiiggii ku dhaca aysan afurin waxay rabtaa ramadaanka inay wada xiriir u soonto marka dhiiggii ka hortagee ramadaanka awalkiisayba dawo iska isticmaale waxay rabtaa inaan soonkaasu ka keligo inuu bisha wada soonto qaar ka waxa weye markay xajinayaan saas yeelaan ilaa maalintii la dawaafi laha haddii dhiig kudhex ma karto gabadha waxay noqon joogto ilaa dhiiggaasu go-o si aysan caqabadaas ugu iman dawo isticmaalin ama culammada weydiina dawo ma isticmaali karaa hadaa horta dhaktar uu qoro ayna isticmaasho u bannaanta laakiin uma roona gabadha dhiiggan allah kugu qoray soo dawadaada iyo dantaada waxay ku jirta inaad ka leexato hadduu yimaado ramadaan dhexdiis waa ruqsi alle ku siiye iska af haddii xajka dhexdiisa u yimaado waa ruqsaan la kusiiya meel fadhiiso waxaa dhici karta gabadhaas hadday dawo isticmaasho dawadaas in kataro ka timaado oo hodow dhiigu qalbamo oo jirooyin ka yimaado oo taranki gabadha ay dhibaato ka timaado maxaa yeelay waxaa lala dagaalamaa dabeecad gabadha alla ku abuuray waxaa fiican markaa sida alla ugu abuuray in loo daayo saasaa fiican oo aan dawooyin iyo waxaas lagala daba wareegin maadaama uu si dabiiciya ah masaladaasna waa muhiim nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alيه waslm ina haadaa dhiiggaanu amrun waa arrin katabahu llahu ilaahay ku qadaray calaa banaati aadam nebi aadan gabdhihii ka soo farcmay rawaahu bukhaariyaa wariyey raqamka laba boqol sagaashan iyo afar wa muslimunaa wariyey raqamka kun laba boqol toban iyo kow walafdu lilbukhaariy lafdigaan hadda aan akrinay bukhaariyaa ku wariyey ee muslim mid ku macnaha wariy fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alxayda xaydka amrun waa arin arrinkoo jibiliyun abuuris loo nisbeeyey ilaahaa ku abuuray gabadha amrun waa arin arrinkoo jibiliyun abuuris loo nisbeeyey ilaahay baa ku abuuray gabadha khalaqahu llaahu ilaahay baa dhiigga ku abuuray fii nisaa'i bani aadama nebi aadan carruurtiisa gabdhaha ka farcamay ilaahay baa ku abuuray fayanbaqii waxaa u habboon lilbinti gabadha an tastaqbilahu dhiiggaas inay qaabisho calaa xaqiiqati xaqiiqadiisa sida uu yahay waa inay kula dhaqanto oo waa maxay inaysan ka hortegin oysan kelini dhiigga diidaya isticmaaleen haddii dawada ay isticmaasho dhaktar khabiirana uu u soo qoro ku dambaabayme laakiin waxaa dhici karta sidii ilahay u abuuray inuu u daydo ha yimaadeen labo waa inaysan ka nixin markay aragto saddex wixii alla ka xarimay oo axkaamtii ka dhalanayday ah marka dhiiggu yimaado waa inay ka joogsato markay aragto sida salaadii sida soonkii sida dawaafkii sida ninkeedii sida musxafka taabashadiisa sida qur-aan akhrinta inay ka joogsato adkaaraha waa akhrisane ama aayad ha ahaado ama xadiid wixii adkaar adkaaru sadaax adkaar masaa adkaarahaas waa akhrisana laakiin qur-aankan jus akhrisaa maya korka lagama akhri karo kitaab lagama akhri karo mobayl lagama akhri karo qur-aan inay akhridaa waa ka xaaraan taabasho musxaf la taabtana warkiisbada fayanbaqii waxaa u habboon lilbinti gabadha an tastaqbilahu inay ku qaabisho dhiiggaas calaa xaqiiqatihi sida uu yahay min kayri khawfin ayadoon ka cabsan walaa wajarin ayadoon ka cabsan iyo wajar eedoon ka cabsan wa calalmurabbi qofka caruurta tarbiyaynaya gabdhaha dugsida qur-aan dhiga gabdhaha iskoolaadka wax ka dhiga gabdhaha jaamacadaha wax ka dhiga ragga macallimiinta ah ragga iskoolaadka dhiga kuwa mudarisiinta kuwa jaamacadaha dhiga dhammaan wa calalmurabbi qofka caruurta tarbiyaynaa waajib waxaa ku ah awil waalidi ama waalidkii dhalay waajib waxaa ku ah an yurasika inuu ku sugo haadihi alxaqiiqata xaqiiqadan oo ah gabdhaha dhiigga allah ku qadaray xaqiiqadu waa taas haadihi alxaqiiqata xaqiiqadan fii qalbi lbinti gabadha qalbigeeda waa inuu ku sugo waa inuu baraa loola jeeda muxuu baraa iqtidaaan ku dayasho darteed ayuu ugu sugaa binabi nabiga uu ku dayana baridiisuu kula sugaa tamasulxaajatu baahidiisu ay daran tahay ilayhi loo baahan yahay tamasulxaajatu baahidu ay daran tahay ilayhi shayga loo baahan yahay waxaa gabadha dhiiggan in la baro axkaamta ka dhalanaydana la baro alxadiiu taasi xadiiska sagaaleeya haadaa maxalu wa rawaa abu daawuuda abu daawuud wuxuu ka wariyey can caliy bni abi aalibin radia allaahu qaala cali bn abi aalib wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam rufica alqalamu qalamka waa laga kor yeelay can alaatin saddex qalamka waxaa loola jeedaa qalamka malaa'igtu wax ku qoraydo waa labo mid waxaa lagu qorayaa xasanaadka ajarka carruurku shaqaysto ama dadka midna waxaa lagu qorayaa sayi'aadka dunuubta dunuubta uu qofku sameeyo qalabka laga kor yeelay waa qalamulmu'aakhada waa dembi in loo qoro ee caruurku hadduu wanaag sameeyo qur-aanu akhriyo ajarka waa loo qora maahan waalidkiisaa leh waalidku wuxuu ajar ka helaya caruurka qur-aanka akhrigii uu yidhi dugsiga geyntii uu geeyey halkaas ajarka ka hela laakiin qur-aanka uu akrinaa caruurkaa leh salaada tukaa laleeyahay tukasho wariac tuko waalidku markuu yidhaha amarkaasu ajar ka laakiin markuu tukado salaadii laftirgeeda caruurkaa leh caruurkoo saqiirka hadduu xajiyo xajka isagaa iskaleh watii nabiga sal allahu calayh haweenay ay caruur yar kor u soo qaaday markaasay tidhi alihaadaa xajun kanu xaj ma leeyihi nabigu wuxuu hi nacam walaki xajka asagaa iskaleh aduguna ajraad leedla waa ugu kaalmayne xajkii saw keligiis ma xaji kare marka marka luu leeyahay caruurta qalamkii waa laga kor qaaday oo wax laga qori waxa aan loo qorayn waa maay qalamka la kor yeehay waa qalamulmu'aaada dembi loo qori ma laakiin xasanaadkii waa loo qoray bal ilahay naxariistiisa fiir ah, muddo dhan ah, waxaana leey dembi laydin qorima ajara laydin qorima ladhihima waxba laydin qorima bal ilahay naxariista fiir markaan wax kale fahamno caqli yeelano alale ah, hadda kadibaa lagu qora dembi ee isilaali bal naxariista ilahay fiir rufica alqalamu qalamulmu'aakhadadii waa laga kor yeelay can alaatin saddex can isabiili saqiirkiyaa laga kor yeelay xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaaro wa cani naa'imi qofka hurdaa xataa yastayqida ilaa uu ka kaco qofka hurdaa dembi loo qorin isagoo iska qar waayu qalad ku habo waxba loo qorin hele caqligiisi ma joogo iyo miirkiisi wa canilmajnuuni qofka waalana qalankii waa laga kor yeelay xataa yabra intuu ka raysano qof waalan waxa uu ku hadla loo qorima dembiba looma qor afar kun afar boqol iyo labo raqamka ah wasaxaxahu bnu khusayma wasaxaxahu bnu khusayma waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma walahu waxaa u sugnaaday duruqun fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anna saqiira saqiirka idaa adraka albuluuqa marka uu qaangaaro idtajahad waxaa ku soo jihaysanee ilayhi saqiirka almas mas-uuliyaad oo salaadia laga raba soonaa laga raba mas-uuliyooyin soo jihaysana fiihi xadiidku waxaa ku sugan anna saqiira saqiirka idaa adraka albuluuqa markuu qaangaaro itajaad waxaa ku soo jihaysana ilayhi saqiirka almas-uuliyaatu mas-uuliyooyin wajaraa waxaana ku soconaa calayhi korkiisa qalamu takliif qalamkii takliif jeeda qalamulmu'aaada hadduu dembi galo waa loo qora facala almurabbi qofka dadka tarbiyayna waxa waajib ku ah macalimiinta qur dhiga macalimiinta iskoolaadka dhiga macalimiinta jaamacadaha hooyada iyo aabbaha dhammaan dadka wax tarbiyeeya waajib waxaa ku ah facalalmurabbi qofka wax tarbiyeeyo waajib waxaa ku ah an yucallima asaqiira saqiirka inuu baro alladii saqiirka fii xijri dhabtiisa ku sugan alwaajibaati waajibaadka waa inuu baro waajibaadka almutacatimaati ee ku laazimayda goormay waajib ku taay qabla buluuqihi intuusan qaangaarin iiriya caruurku intuusan qaangaarin waa waajib salaada in la baro soonka in la baro dahaarada in la baro gabdhihii xijaabka in la baro axkaamtaas oo dhan intuusan qaangaarina waajib ay tahay ah, waxaa inaad kala garanno dadka waalidka maxaa ku waajiba caruurka maxaa ku waajiba caruurku intuusan qaangaarin salaaddu waajib kuma ah laakiin waalidka maxaa ku waajiba caruurka inuu salaadii baro tukana yidhaahdo markuu toddoba sano gaaro waajiba ku hadda carruur toddoba sano jira hadduusan tukan caruurka dembi loo qorin laakiin waalidka hadduusan dhihin tuko dembiga loo qora waalidka waxaa waalidku waajibkiisiuu ka teg caruurku markuu toban sano gaaro salaadda hadduu ka tago dembi loo qorin hadduusan qaangaarin wey hadda toban jir qaangaara ah badan soo ma waa hadduusan qaangaarin laakiin waalidku hadduusan ku garaacin ousan dhihin waryaa tuko kale waa kugu dila waa ku dambaaba waalidka maxaa waalidku waajibkiisiu ka teg ah, waajibkiisiu ka teg wa an yuxadira qofka murabiga waa inuu caruurka uga digo can ilmuxaramaat fiiriya meeshaas waajibaadka in la amro caruurta xaaraantana looga diga waa waajib maaha wa saqiira iska xaaraantiisaa cunay maya saas xaaraan ugu barbaareen nabiga fiir wiil yar awowo u ya gabadhiisi faatima ay dhashay timir xabba timiru kor u qaada oo sakaa nab waa ka celi wuxuuri sakadu xalaal nooma ahan haddaan nahay waxa weeyaan nabi maxamed iyo waa ka celi ma dhihin waa saqiir saqiirada uma banaana xaaraanta in loo daayo wax kasta oo xaaraana waa waajib in laga celiy carruurta saqiirka ah, la dhihi waa saqiir ee saqiirkan baktiga lagu barbaaraa maya saqiirka waajib waxaa ah xaaraantana in laga celiyo waajibaadkana loo sheego saasaa waajib saasaa waajib intuusan qaan gaarin wa an yuxadirahu saqiirka waa inuu uga digo murabbigu can ilmuxaramaat maxaa saas loo yeelaa liyactaada si uga aada dhigto cala imtihaali اlwaamiri awaamirta samaynteeda wajtinaabi manaahi iyo waxyaalaha xaaraanta ka fogaanshadeeda si uu uga fogaado si uu ugu koro ugu barbaaro ay caado ugu noqoto oo ula qabsado inuu waajibaadka guto muxaramaadkana ka fogaado laakiin hadduu marka horeto ku soo barbaaro xaaraamta inuu sameeyo waajibaadkana ka tago markuu qaangaaro lama qabsan karo lama qabsan karo alxadii alcaashir xadiidka tobneeya haada maxalukan waa meeshii looga hadlaayey warawa lbukhaariyu imaam lbukhaari wuxuu ka wariyey can asmaa binti abi bakr radia allahu canha annahaa asmaa qaalat waxay tidhi sa'alat imra'atun haweeneeyaa weydiiday rasuulalahi rasuulkii alle sal allahu calayh wasalam fa qaalad waxay tidhi yaan rasuulalahi rasuulka ilaahayow ara'ayta balka waran ixdaana mid naga mid gabar gabdhaha ka mid idaa asaaba markuu asiibo awbahaa maradeeda adamu dhiig maradeeda gabar hadduu dhiig asiibo oo dhiigga xaydku ku daato rasuulka ilaahayow ka faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo ara'ayta ka waran ihdaana mid naga mida ah, gabar naga mid ah idaa asaaba hadduu asiibo fawbaha maradeeda addamu dhiig min alxayd xayd xaalow xaggiisa ka ahaaday dhiigu kayfa tasnacu siday samaynay maxay ku samaynay maradaas dhiigga xaydku ma najaasa mise ma aha faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala awba ixdaakuna mid idinka mida maradeeda addamu dhiig minal xaydi xaydka xaggiisa xaalo ka ahaaday faltaqrusuu ha goydo waa inay dhiigga ka goydo midabkiisa dhadhankiisa urkiisa waa inay ka jarto oy ka goydo marada faltaqrusuu ha ka goydo markay ka goydo oy ka suulido uma litandaxu ha ku rushaydo marada bimaain kadibna biyo ha ku rushayd uma litusallii fiihi ha ku tukato kadibna ha ku tukato kadibna marka halkaas aa caddaaday dhiigga xaydku waa najaas meeshuu taabto waa in laga mayro weliba waxaa la rabaa in laysku dayo in laga gooyo midabkiisii urkiisii dhadhankiisii in laga gooyo maraba oo wixii loo kaasho karo sida oomada iyo saabuunta iyo waxyaalaha loo kaalmaysan karo loo kaalmaysto ee laga gooyo laga suuliyo haddii la gooy waaye ka waran haddii la goynaayo waxba dhibima xadiis soo socdaa noo sheega hadday gabadh inta dadaasho mayrto uu go'i diido inta baaqiga noqota waxba ka dhibima iskaga tuki laakiin waa waajib inay ku dadaasho inay goydo waa najaas dhiigaxayd rawaahu abu daawuuda xadiidka wariyey saddex boqol iyo toddoba raqamka ah fiihi xadiidkan waxaa ana dama alxaydi xaydka dhiiggiisu najasun waa najaas liamri nebiy nabiga amray sala allahu calay wasalam shayga nabigu amraana waa waajib nabiga amray in la mayro marka amarka uu amray in la mayro waxay tusayda inuu najaas yahay saasay tusayda liamri nebiy nabiga amridiisa u daliila sala allahu calay wasalam almarata haweenayda uu amray an taksilahu inay ka mayrto min fawbiha maradeeda fatuziilu way suulinee riixahu karkiisa wa lownahu midabkiisa wa dacmahu dhadhankiisa faydaa baqiya hadduu haro oo baaqi noqdo aharu raadkiisa bacd midabkiyaa wax ka hareen bacdu bacda alqasli mayridii ka gadaal mayridii ka gadaal hadduu baaqi noqdo aharkii walam taqdir aysanna awoodin gabadhu isaalatahu la suulintiisa in la suuliyo haddaysan awoodin falaadaasa dhib ma leh bian tusalliya fiihi inay ku tukato wax dhiba male waa ku tukani alxadii alxaadi cashar xadiidka koob iyo tobneeya wa rawaa axmedu imaam axmed wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allahu canh ana khawrata atat nabiya nabiga u timi sal اlahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inahu laysa lii iima sugnaanin ilaa hawbun waaxidu hal mara maahane hal mara maahane wax kale anuu melihi wa ana axiidu anuuna waan ku xaydaa fiihi marada maradii ayadan sitaa dhiigga xaydka iiga daadana fa kayfa asnacu saan samayna qaala nabigu wuxuu yidhi idaa dahurti markaad daahir noqoto marka aad daahir noqoto oo dhiiggu kaa go-o faksiliihi marada mayr waa amar amarkuna waajibni uu keeni taas waxay ku tusi inay najaas yahay dhiigu oo dhiigga xaydka ah uma sallii ku tuko fiihi marada ku tuko maradii markaad mayrto kadib ku tuko faqalad waxay tidhi fain lam yakruji damu haddaan dhiiggu bixin waa mayray dhiiggii waa suuli diiday maalan urkii waa tegey laakiin midaabaa ka muuqda meesha fain lam yakruji damu haddaan dhiiggu bixinno qaala nab wuxuuhi yakfiiki waxaa kugu filan almaa u biyo hadaad mayrtay oo raadkii baaqi yahay biyo ku rushee intaasaa kugu filan walaa yaduruki waxba kaa dhimi maa nabi maxamed ayimi sal la ala rawaahu axmed imaam axmedaa wariyey raqamka sideed kun toddoba boqol lixdan iyo toddoba waa abu daawuudana waa wariyey raqamka saddex boqol lixdan iyo shan fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anal xaayda gabadha xaydku ku dhaco tusalli waa ku tukanaya fii fawbiha maradeeda markay daahir noqoto alladii maradii xaadad ay ku xayshay fiihi marada dhexdiisa bacda an tudahirahu ee iyadiioo dhiig lahon la mayrin ku tukame dhiiggu waa najaas alxadiiu aani cashar xadiidka labiyo tobneeya hada maxalu warawa lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yidhi kharaja rasuululahi rasuulka allah baxay sala allahu calayh wasalam fii adxaa ciidu adxaa ciidda bisha dilxija ku jirta waa ciidda soo socota ow fitri ama ciidulfitri labada mid ihe maalin ciida oo ciiduladxa ah ama ciidulfitri ah aa nabigu baxay sal allahu calay wasalam ilalmusalla meeshay muslimiintu ku tukadaanu u baxay musalluhu masaajidka maaha waa meel bannaan oo muslimiintu ku tukan jireen oo waxaa sunnaa salaada ciidda inaan masaajidda lagu tukanayn meel bannaan lagu tukado saasaa sunna haddii masaajidka lagu famara nabigu wuxuu soo maray cala nisaai dumar isagoo u sii socda ciiddii uu dumar meel jooga soo maray fa qaala wuxuu idhi yaa macshara nisaa dumarka jamaacadooday tasadaqna sadaqa la baxa sadaqadu naartay gaashaan ka noqota sadaqadu waxyaalaha qofka naarta gaashaan uga noqday ka midta dumarka meesha ku kulmayo sadaqa la baxa fainii aniga ra'aytukuna waxaan idin ku ogaaday akara ahli naar ahlunaarka dadka ugu badan inaad tiid ahlunaarka dumara ugu badan nacuudu bilahi min annaar dumara ugu badan nabiga saasaa ilaahay ogeysiiye oo loo waxyooday ilaahay baa ogeysiiyey fa inii aniga ra'aytukuna waxaan idinku ogaaday akar ahli naar ahlunaarka kuwa ugu badan inaad tihiin ra'aadu waa cilmiya mafcuul awalkii waa kaafta mafcuul aanigeena waa aara kuwa ugu badanee naarta galaa dumar inay yihiin aan ogaado fiiriya marka gabdhaha saxaabiyaadkahay qiimaha badan waxay weydiiyeen sababta keenayda inay naar u bataan ilaa sabab la-aan ilaahay naar iskama gelin ilaahay waa alla cadli ah waa weydiiyeen si ay uga fogaadaan qofka naarta gala waa qofka sababtan la yimaad ama sabab kaloo naarta lagu galo sifa marka waxaa jirta ay dumarku ku badan yihiin oo ay ragga uga badan yihiin sifadaasaa keenta inay naarta u bataan sifadiiyaa nabigu u sheegay marka si ay naarta uga fogaadaan fiiri ayaguna bal gabdhahaas dadaalkooda qiimahooda fiiri way weydiin waxaan rasuulka allo sababta keenayda xayd sababta aan ku mudanayno oon ragga ku badnayn anaga nagu badan waa sifada bal fiiriya gabdhahaas caqligooda iyo alla ka cabsigooda faqulnaa dumarkii waxay yidhaahdeen wabima hay sababtiis muxuu yahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahy wabima haygee hayga sababtiis aan naarta ugu badayna waa kee yaa rasuulallah qaala nabi wuxuu idhi tugirna lacna lacnadaad badidaan wa takfurna alcashiira ninkana waa ka abaalka dhacdaan sababta keenayda inaad naarta u badataan waa labo mid ka mida ah, dumarka gabalaa lacnada xataa marka gabadha dhaad carruurteedina dhacallaa kugu yaal haddii waa carruurkay dhashay fiir ama qof kale leedo oo muslima ah, lacnada badan lacnaduna sifo muumin maaha laysa almuminu bilacaan yidhi nabigu sal lah ala muuminka ma aha mid lacnad badan naclaa ku yaal malcuun kaas waa naclaqabe sifo muumin maaha waa sifo naarta lagu galo taas marka maxaa la rabaa rag iyo dumarba laga fogaado o waa midda kooaad tan labaad wa takfurna alcashiir cashiirku waa zawj ninkana waa abaalka dhacdan waxaas u samayna ayru u samayna hal mara inta carootoo xanaaqdo ay telaada weligay ayr ima samayn ay leeda waa asbaabta naarta lagu galana maxaa ka mid a dhaca qofkii wanaagga kuu sameey inaad tiraa wanaag ima samayn wanaag waa waajib qofka wanaagga kuu samey ku shukrido qofkan dadka ku shigino ilaahay kuma shukriyo man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh nabigu wuxuu leeya sal allahu alay qofka wanaagga idiin gala u abaalguda fain lam tajiduu bimaa tukaafiuunahu fadcuu lahu haddaadnan heli karin waxaad ugu abaalgudaan u duceey u duceey abaalka dhaca waa sifo naarta lagu galo dadka yaan la abaalka dhici marka dumarka waxaa ku badan qaar badan ma wada ahan laakiin waxaa ku badan kuwa abaalka dhaca oo ninkooda weliba abaalka dhaca intaas u dadaala qayr u samayna hal maray xanaaqday leedahay weligaa qayrkuguma arag raggana adaa u yiita waa ifada naarta lagu galo in gabdhuhu ka cararaan ifadaas oo gabar walbaaba nafteeda ka ilaashad nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam maa ra'aytu min naaqisaati caqli wadiin ma aanan arag kuwo caqligoodu naaqis yahay diintooduna naaqis tahay oo adhaba ka tagsiin badan liludi rajulin ninka caqligiisa ninka alxaasimi go'aanka aanka adag min ixdaakuna mid idinka mida gabdhaha caqligooda waa naaqis uu yidhi nabi moxamed sala allahu calay wasalam caqligooda waa naaqis diinkooduna waa naaqis haddana ninka caqliga badan ee go-aanka badan waa ka qaalib noqon kara bal cajaa'ibta nin go-aan adag oo caqli badan hadday gabadhu xikmad badanta waa ka duwi kartaa go-aankiisa waa ka leexi karta fiiriya bal gabdhahaan iyo nuqsaan diini ah waa weydiiye ayadana waxay dhahdeen nuqsaanta caqliga halkay nooga jirta midda diintuusi halkay nooga jirta fiiriya faqulna waxay yidhaahdeen wamaa nuqsaanu diinina diinkeenna nuqsaantiisu muxuu wa caqlinaa caqligeenna nuqsaantiisu muxuu yahay yaa rasuul allah gabdhaha ay leeyihiin haddii la yidhaha nabigaa yidhi gabdhaha ku jirta warkaas war oo xun weeyey gabdhaha gaalada waana diidayn fiiri hadalka nabigiisa qofka xadiidka nabiga isagoo nabigu inuu yidhi og diidana muslimaa waa gaal gabdhaha gaaladaa lama maqashin kara xadiiska waxay leeyihiin xadiidkan gabdhiyuuba nabigu ma iska hadlaa mase ilaah u waxyooday wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nabigu iska hadli maa ee ilaahi cirkiya dhulka abuuro gabadha abuuro ragga abuuro u waxyooday oo saatan u sheegay soo ma jeedin gaalada marka ma maqli karna xadiidkan gabdhaha muminaadka waa ku qanacsanyi waa ku qanacsanyin gabdhaha muminaadka waa ku way weydiiyeen faqulna waxay idhahdeen wamaa nuqsaanu diinina diinkeenna nuqsaantiisu muxuu wa caqlina caqligeenna nuqsaantiisu muxuu yahay yaa qaala nab wuxuu alaysa miyuusan ahayn shahaadatulmar'ati haweenayda markhaatigeeda nisfa shahaadati rajulin ninka markhaatidiisa barkiisa qur-aanku soo saas sheegma fain lam yakuunaa rajulayni farajulun wamra'atan laba nin oo markhaati a la rabaa maal haddii laga markhaati kaca laba nin haddii la waayana hal nin iyo laba dumar labada dumarkaa maxay u dhikanaan markhaatiga xaggiisa hal nin oo aayad qur-aan rabbiyaa yii ka war nuqsaanta xagga diinkaana waa maxay nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam markuu u sheegay fiiri nuqsaanta diiniga maxay yidhahdeen gabdhihii qulna waxay yidhahdeen balaa haah sidaas wey iiro gabdho muslimaada muran ma qabaan markii loo sheegay balaa ay yidhahdeen sax wey yidhahdeen laba gabdhood markhaatigood wuxuu u dhikan maa hal nin sax wey ay yidhahdeen fiiri say u aqbaleen haddana diinta nuqsaanteeda nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi fadaaliki midkaas oo ah laba gabdhood xagga maqaatiga hal nin inay u dhikan maa min nuqsaani caqli caqligeeda nuqsaanteedu ka mid yihi alaysa miyuusan arrinku ahayn idaa xaadad markay xaysho gabadha dhiigga caadada hesho lam tusalli midaan tukayn walam tasum aan soomin waxaa dhici karta maalin ramadaan duurka eeda gurigeeda joogto gabadha tukame oo iska cune carruurtaasi oda iskaga soce sooma jirni somaa maa raggiina waa sooma ma anfuri karaan nuqsaanta diintu waa midaas ayadu ku dambaabime laakiin maantaas salaadeedii waa ka maqanta ah, laakiin ku dambaabme ilaah u ogolaaday qulna gabdhi waxay dhahdeen balaa sax wey ilaahya waa run dhici karta mar iyadoo weyn oo inaysan soomin tukan waa karta qaala nabi wuxuu yidhi fadaaliki midkaasuna min nuqsaani diina diinta nuqsaanteediu ka rawaahu xadiidka albuhaariya wariyey raqamka saddex boqol iyo afar muslimna waa wariyey boqol soddon iyo labo walafdu lilbukhaariy u sugnaaday fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alxaa'ida gabadha xaydka qabtaa laa tusalli ma tuka karto marka ay xaydka qabto walaa tasuumu mana soomi karto ayaama xaydiha maalmaha ay xaydka qabto walaa yasixu mana ka ansaxayo minhaa gabadha waaxidun mid oo minhumaa salaada iyo soonka ka mid a fii tilka alayaami maalmahaas caadada salaaduna ka ansixi meen waana ku dambooba hadday tukato xaydka maalmihiisa hadday soonto waa ka xaaran ma ka ansaxayo haday soontona weliba waa ku dambaabi ilaahay caasi alxadiiu aali cashar marka fiiri maalmahaa salaadii tagtay iyo soonkii tegey midna waa lasoo qalayna midna lasoo qalayna salaada lasoo qalayna soonkana waa lasoo qalayna fiiriya waa kana xadiidkeeda الحdيiث الثالث cشر xadيiثka sddex iyo tobneeye hada محalu وrawى الbخاaرiيu ومسلم عaن معاadة رaحimه اللaه معaad waxay bukhaari msلiم ka wariyeen allah u نaxariistee qaalad inay tihi qultu waxaan ku yidhi caaئiشhaةa رaضي الله canهa waxaad tidhahdaa qaalad waxay tihi sأltu caaئiشhaةa caaئiشha weydiiye raضي الله canهa faqultu waxaan ku idhiyay tihi maa baalulxaaidi gabadha xaydka qabta xaalkeedu muxuu yahy maa baalulxaaidi gabadha xaydka qabta xaalkeedii arrinkeedu muxuu yahay taqdi sowma soomka xaalay qallayneen walaa taqdi salaata salaadana aysan qallaynin gabadha maalmaha ay xaydka qabto salaaddii ka tagtay ma qallaynayo laakiin hadday ramadaanee soonkii ka tegay waa qallayna salaada iyo soonku labaduba waa arkaanu islaami ka mid yihi salaada aan loo soo qallaynayn soonkiina loo qallayna su-aashaasay mucaada weydiiday caaisha fa qaalat caaisha waxay tidhi axaruuriyatun anti ma khawaarijtaad ka midta xaruuriyada waa khawaarijta magaalada xaruuraa ay ka soo baxeena loo nisbeey magaaladaasaa lagu magacaabay khawaarijta waxaa lagu yaqaan ad adayg meel aan ilaahay adkaynay ad marka khawaarijta sifadooda waxaa ka mid ah in la adkeeyo meelaan ilaahay adkay marka shiddadaanu maxay tahay a salaad xaal loo qalaylaaya maxaad u leedahay ma khawaarija saasay ku tiri qultu waxaan lee tiri lastu bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi gabar khaarijiyadoo khawaarija ma ihi walaakinanii as'alu laakiin cilmiyaan ku weydiisana waxaan rabaa inaan masaladan xukunkeeda ogaado cilmi doonana qaalad caaisha waxay tii walaakinii as'alu lastu bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi walaakinii as'alu laakiin waa ku weydiisanaa mas'alaan ku weydiisaa qaalad caaisha waxay tidhi kaana sha'nigu wuxuu ahaa yusiibunaa inuuna asiibo daalika dhiiggaas dhiiggaas xaydka waa nagu dhici jiray waa waktigii nabiga fa nu'maru saxaabi hadduu yidha waxbaa nala amray nabigaa na amru ula jeeda walaa nu'maru nalama amri jirin walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaai salaad salaadii laynteeda marka sunnadii nabiga waxay aheed in nabigu amri jiray in lasoo qadeeyo maalmihii xaydka soonkii tegey laakiin salaadii tagtay aan lasoo qalayn rawaahu xadiidkana albukhaariya wariyey saddex boqol labaatan iyo ko muslimna waa wariyey saddex boqol labaatan iyo shan walafdu limuslimin lafdiga muslim u sugnaaday fiihi xadiidka waxaa ku sugan analmarata haweenayda taqdi waa qallayne maa shaygii faata ka tegey min siyaami ramadaan ramadaan soonkiisa xaalu ka mid yahay fii ayaami xaydiha maalmihii xaydka ka tegey waa qallayne waa waajib bikhilaafi salaati wadalika kaasu multabisun waa mid ku dheehan ma qallaynaydo wafiihi xadiidka waxaa ku sugan ana alaxkaama sharciya axkaamta sharcigaa qad ta'tii inay ku timaadaa la arkaa calaa khilaafi maa shay si khilaafsan yadunnu ay malaynayaan alqaa'isuuna dadka wax qiyaasta hadda mucaada maxay uga qiyaasatay salaada soonka waxay tihi soonkiiba maadaama la qallaynaa salaadana waa rugni min arkaani lislaami maa la qalleeyo sidii ay malaynayda marka si khilaafsan axkaamta sharcigaad alistislaamu in loo hogaansamo lisharci sharciga wa tarki tanaduci adadayga meeshaan sharcigu adkayn la adkeeyana laga tago tanaduca waa in qofku ad adkeeyo meelaan ilaahay ad adkayn ah, marka tanaduca waa in laga tago iyo ad adkaynta la ad adkayna meelaan ilaahay ad adkayn alxadiiu raabica cashar xadiidka afariyo tobneeya haada maxaluhu wa rawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can anasin radia allaahu canhu can nabiy nabiga wuxuu ka wariyey sal اllahu calayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi isnacuu sameeya kulla shayin wax kastaba ila nikaaxa jimaaca maahan nikaax laba macna loo isticmaalaa caqdiga oo gabadha la xirayo waxaa kaloo loo isticmaalaa galmooshada hadda nikaax galmooshaa loola jeeda halkan bis ee loolama jeedo caqdigii iyo xiriinka xadiidkan wuxuu ka gabadha nin kale ninkaas maxaa xaaskiisa uga xalaal ah marka ay caadada qabto maxaase ka xaaraan qur-aankii sunnaduba waa caddeeye waxaa xalaal u ah wixii aan galmoosho ahayn oo inuu ku raaxaysto waxaa xaaraan ka ah meesha dhiiggu ka socdo inuu uga galmoodo xaaraan wey galmoosho marka ay dhiigga qabto goormay xalaal u noqoneen laba shay marka la helo dhiiggii waa inuu go'aa waana inay qubaysataa hadday biyo weydana ay booraysataa markaasay xalaal u noqeen waa dhiigu inuu go'o markuu go'o xalaal umaha ee waxaa la rabaa inay qubaysato dii biyo la heli karo haddaan biyo la heli ama biyo waa la heli gabadhu maba qubaysan karto waa inay booraysato markaasay xalaal u noqeen marka gabadhu markay caadada qabto ninkeeda inuu u galmoodo waa xaaraan kabaa'irho naarta lagu galo ayadana waa ka xaaraan inay ka yeesho asagana inuu ka dalba waa ka xaaraan xuduuddii alle waa ka gudbeen hadii ay sameeyaan dhiigoo socda hadduu galmoodana kafaaragud toobakeen waa laga rabaa kafaaragudna afar garan iyo rubax dahbaa laga rabaa inuu sadaqeeyo oo waajib ku ah. markii dhiiggu sii go-aayo hadduu u galmoodana laba garaan iyo garaan sideed loo qaybiyey meeshiis awaajib waajib ku ah oo dahba kafaaro weyna laga raba waa arrin atar wrawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can anasin radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alay wasalam qaala nabig uri isnacuu sameeyo ku sameeyo markay dhiigga qabto kulla shayin wax walbaba ila nikaaxa galmoosho maani rawaahu muslimaa wariyey raqamka saddex boqol iyo labo fiihi xadiidka waxaa ku sugan analxaa'ida gabadha caadada qabta laa yujaamicuhaa uma galmoo karo zawj waa ninkeeda waqad qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi wayas'aluunaka nabiyo waxay wax kaa weydiinayaan canilmaxiidi meesha ay gabadhu dhiigga ka qabto meesha dhiiggu ka socdo xibinta dhiiggu ka socdo taasay dadkii wax kaa weydiinayaan ninkii ma u xalaala mase waa ka xaaraam amase wayas'aluunaka nabiga suubanow dadku waxay wax kaa weydiinayaan canilmaxiidi zamanka waqtiga gabadhu caadada qabto waqtiga dhiigguu socdo waktigaas ninka maxaa xalaal uga ah xaaskiisa qul waxaa tidhaah huwa dhiiggu adan dhib weeye factasiru nisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi meesha dhiigga ay ka qabaan makaanka dhiiggu ka socdo meeshaas ka fogaada jirka kale waa kuu xalaal laakiin meesha dhiiggu ka socda waa kaa xaran waa kaa xaran saasaa rabbile ey ictasiluuhunna dumarkii ka fogaada fii makaanilxaydi makaanka dhiig ay ka qabaan falaa tujaamicuuhunna ha uga galmoonnina ha u galmoonnina gabadhiyo dhiig qabta waynan ka xaaraane ka fogaada wanikaaxu nikaaxa filxadiii xaalu ku sugan yahay aljimac wey xadiidkaanaan soo marnay isnacuu kulla shayin ila nikaax nikaaxaas waxaa loola jeedaa galmosho fa yutlaqu waxaa lagu ilaaqaho lagu magacaabaa nikaaxa cala alwad'i galmooshada wa cala alcaqdi iyo xiridda labadaba nikaaxaa la yidhahda labadaba nikaaxaa la yidhahda wa huwa nikaaxuna hunaa halkan alwadcu waa galmooshada xadiidkaanna maanta galmooshaa loola jeeda ee gabadha waa la xiri karaa iyadoo dhiig qaba nin waa lagu nikaaxi karaa oo waa lagu xiri karaa laakiin uma galmoo karo wa taxriimu wadcihaa galmooshadeeda xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey ymtadu xaaraamnimadaas wuxuu taagnaanaa ilaa an yanqaica canha damu intuu dhiiggu ka go-aa wa tatahara minhu ayna uga dahaaro qaadaneen biliqtisaari inay qubaysato ow bitayamumi inay booraysato cinda faqdaani ilmaa biyaha weyntooda agtooda haddii biyo la waayo ow tacaduri isticmaalihi ama in la isticmaalaa ay suurtogeli weydo waxaa dhici karta biyuhu yaalla gabadha inaysan isticmaali kale kamaa qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi factazilu nisaa'a dumarka ka fogaada filmaxiidi meesha ay xaydka ka qabaan walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina xataa yadaharna ilaa ay qubaystaan qiradii hore xay aheed ilaa dhiigu ka go ay ahed xataa yadharna qiradii horeeto waxay ahayd waa ilaa ay ka qubaysato calaa qira'ati man qof qiradiisa qara akriyo haakada xataa yadaharna oo labaduba shidan yihin sax factazilu nisaa dumarka ka fogaada filmaxiidi makaanka ay xaydka ka qabaan walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yadaharna ilaa ay ka qubaystaan calaa qiraa'ati man qof qiradiis qara akriyo haakada wahiya qiraa'atun mutawaaira waa qiraa'o mutawaatira sabciyatun oo sabciya wa macnahaa macnaheeduna yatadaharna waa inay qubaystaan faidaa tadaharna markay qubaystaan faatuuhunna uga galmooda min xayu meeshii amarakumullahu alla idin amray meeshii alla amray waa meesha ilmuhu ka dhalanaya waxaa la diidayaa meesha kale ninku inuu uga galmoodo waa xaaraan qadcana mana banaano waana macallaqabe ninkaas meesha ilmuhu ka dhalanayaan uga galmoo kara xaaskiisa ee meesha kale waa ka xaaraan waqad jamc oo min alculamaai ka mid a alijmaaca in culummada muslimiintu ku ijmaceen calaa daalika xukunkaas oo ah gabadha dhiigu markuu ka go'o ninkeedu uma galmoo karo ilaa ay qubaysato xukunkaas culummada qaar badana ijmac ku soo raray wallaahu aclam sal اllah wslm wbaarak calaa nabiyina mxamed